بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkan wuxuu ka hadli doonaa ashaku fi alaaq alaaqii uu qofkii uu ka shakiyo alaaqa oo laga shakiyo waa saddex qaybood mar waxaa laga shakinayaa shakun fii aslihi alaaqa asal ahaan buu qofku ka shakinaya gabadhii miyaad furtay mise maadan furin ayuu ka shakinayaa marna wuxuu ka shakinayaa shakun fii cadadihi wuu hubaa inuu furay laakiin tiraduu ku furay ayuusan garanayn oo ilaabay maalan ma dalqad baad ku furtay mise labaad ku furtay taasuu ka shakiyey marna wuxuu ka shakiyey fii maali wa shakun fii maxali maxalkii dalaaqa ayuu ka shakiyey sida maalan oo kale gabadh mucayana ah oo xaasiskiis ka mid ah mid xaasiskiis ka mid oo furay markaasay kuwii kale kaga khaldantayoo tii uu furay buu garan waayey ma heblaaye mise waa heblaaye taasina waxa shakun fii maxali saddexdaa nooc ayuu shakigu dalaaqa u qaybsamaa shaka idaa shaka hadduu ka shakiyo fii alaaqin furiin dhicitaankii hadduu ka shakiyo falaa alaaqaas xukumi mayno dhicitaankiisa aw amase shaki wuxuu ka shakiyey fii cadadin tiro ayuu ka shakiyey oo dalaqaadkii ka mid ah tiraduu ku furay falaqalu tirada yarunbaa ya'huda bihi uu qabsanayaa walaa yakhfaa ma qarsoono alwaracu xalaal miiradkii ma qarsoono waaya wuxuu ku yidhi hadduu ka shakiyo furitaankii gabadha miyaad furtay mise maadad furin wuxuu ka shakiyey miyaad ku dhawaaqday alaaqii mise maanad ku dhawaaqin marka ayada ah ma xukumayno alaaqii sababtoo ah alaslu cadamu اalaaq waxaa asal ah alaaqi inuusan dhicin waxaa kaloo asal ah alصlu baqaa nikax nikax inuu baaqiya marka qaacidada waxaan cuskanayna ahayd alصlu alcadam waa qaacidadaan maalinta dhaweyta ku qaadanayna qawaacid fiqiya alصlu fi اlumuuri اlcaaridati alcadam la'aan ba asal ah ka shakiyo shay inuu sameey samaynin waxaa asala inuusan samaynin waaya haddaba taasi waa taa ka shakiyo tiradii طalaaq marka wuu hubaa gabadhii inuu furay laakiin tiraduu ku furay ayuusan xusuusnayn marka wuxuu is yidhi talow ma saddex baan ku furay mise labaan ku furay mise mid baan ku furay tirada yar buu kolba qabsanayaa hal dalqad buu ka dhigayaa hadduu labo amba saddex ka shakayna labo ayuu qabsanaya wahaakada tanna waxaan u cuskannay qaacidadii ahayd man facala شhayئa washaka fii alqaliili wاlkaiir xumila calى اlqaliil qofkii intuu wax sameeya ka shakiya tiradii yarayd iyo tiradii badnayd kolba tirada yar ayuu qabsanaya wuxuu la mid yahay sida qofkii ka shakiya asagoo salaad tukanaya ma laba ragcadood baa tukatay mise saddex kolba tirada yar buu qabsanayaa baa nidhi taa wey labadan qaacidana waxay u laabanayaan qaacidadii weyneeda ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak waaya laakiin ayadoo saa tahay haddana laa yakhfa alwarac waracii ma qarsoomayo waxaa looga jeeda xalaal miiradkii ma qarsoomayo labada suuraba labadii masale soo tilmaanayba markuu ka shakiyey in gabadhii uu furay in kale iyo ka shakiyey tiradu ku furay waracnimadu waxaa weeye inuu kolba yani ixtiyaadku qabsado alaswa sida xun uu qabsado taana waxaa loo deliishanaya xadidka nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam dac maa yariibuka ilaa maa laa waxaad kaga tagtaa wixii aad ka shakiso oo waxaad qaadataa wax aan shaki kaa gelaynin rawahu tirmidiy iyo xadiidkii ahaa alxalaalu bayinun wاlxaraamu bayinu wa baynahuma umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min الnaas faman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih haddaba markuu waracnimada qabsanaya muxuu samaynayaa masaladii hore uu ka shakiyey in gabadhii uu furay inuusan furin wuxuu qabsanayaa inuu furay dabeetana gabadhii wuu soo ceshanaya oo rajcuu la imaanaya wuxuu leeyahay rajactuk ama irtajactuk oo ku soo ceshaday waa haddii rajcadii ay u bannaanta oo dalaqaadkii wax uga harhsan yihiin hadday dalaqaadka ka dhammaadeenna ama waxa weeye si kale oo baa-inay ku noqotay markii ay ciddada ka baxda ayuu dib u guursanayaa oo nikaaxeedii cusboonaysiinaya hadduu gabadhii doonay weeyaan hadduusan doonayninna markaasuu ku dhawaaqaya furitaankeedii si ay xalaal ugu noqoto ninka markaa ka dambeeya asaga taasi waa masalada kowaad masalada labaadna markuu ka shakiyey inuu laba ku furay inuu saddex ku furay wuxuu qabsanayaa tirada badan inuu saddex ku furay ayuu qabsanayaa markaa ma guursanaya ilaa hee ilaa ay nin kala guursato waaya shakeeda shaki hadduu ka shakiyo fii alaaqi furiin falaa gabadhii ma furmayso ama alaaqii ma xukumayno dhicitaankiisa amase haka wuuu ka shakiyey fii cadadin tiradii alaaqu ka shakiyey falaqalu tirada yar ayuu qabsanayaa walaa yakfaa ma qarsoomayo alwaracu xalaalmiradkii walow qaala hadduu dhaho in kaana hadduu yahay dadaa'iru shimbarkani uraaban tuke fa anti adigu aaliqun waad furan tahay wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi in lam yakunuu hadduusan tuka ahayn famra'atii haweenaydu aaliqun way furan tahay oo wajuhila garan waayo shimbirkii wuxuu ahaa lam yuxkam la xukumi mahayo bialaaqi axadin midna alaaqeeda la xukumi mahayo fain qaalahumaa hadduu ku dhaho rajulu nin lisawjatihi labadiisa xaas ayuu ku yidhi oo mid wuxuu yidhi in kaana haada طaa'iru uraaban faanti aaliqun bu heblay adigaa fura hadduu shimirkaasi tukan yahay wain lam yakunhu hadduusan tuka ahayna faanti aaliqun tii kalu ku yidhi adna waad furanta waaya daluqad ixdaahuma midood baa furmaysa walazimahu waxaana waajib ku ah albaxu inuu baadho walbayaan inuu caddeeyo waaya midda furan wuxuu idhi haddii uu eh, hadday laba nin ay daleeqa ku xidhaan laba shay oo lidisku ah tusaale mid baa wuxuu idhi shimbirkan meeshaa ka muuqda haddii uu tukan yahay eh, adigu waad furantahay buui xaaskiisu kudhi waa furantay kii kalena wuxuu idhi shimbirkaasi hadduusan ahayn tuke gabadheeda furanta daba bay isku yihin mid wuxuu le hadii shimirkaasi uu tukan yahay gabadheeda furanta kii kalena wuxuu le haduusan tuka ahayn gabadheeda furanta dabeetana shimbirkii xaalkiisaa la garan waayay inuu tuka ahay inuusan ahayn labadii nin ma xukumayn inay xaaskiisa ka furanta waayo haddii midkood uu ereygaa dhihi lahaa keligii ou dhihi lahaa in kaana dadaa'iru huraaban hadduu shimbirkani uu tukan yahay famra'atii aaliqun haweenaydeedu way furan tahay dabeetana uu xaalkiisii qarsoomi laha iska duuli laha maala asagoo la ogaanin dalaaqiisi baana xukuneen maxaa yeele waxaa ama suuragal ah inuusan tuka ahayn waxaana asal ah nikaaxu inuu baaqi yahay hal qof tacliiqiisa uu ku xidhay shimbirkaas inuu yahay tuke inuusan gabadhiisa kaga furmaynin kan kalena saamayn ku yeelan mahayo oo tacliiqiisii kii kale tacliiqiisii xukunkii ma dooninayo saa darteed midna gabadhiisii furi midna gabadhiisii furi mayso laakiin haddii sidaan soo tilmaanay hadduu hallin uu isticmaalo oo laba dumar uu qabay uu ku kala dhaho oo midna uu dhaho hadii shimbirkaasi uu tuka noqdo adigaa furan heblaayo hadduu noqon waayana adigaa furan heblaayo tii kale marka ayada ah midood baa furmaysa laakiin lama garanayo bicaynaha midda furmaysa isagaa laga rabaa inuu caddeeyo maxaa yeeley labadii sifo mid ahaan waa in la helaabaa laazima maxaa yeelay labadan shay lid bay isku yihiin nafyi iyo ibaatna wax waasida uma dhaxayso inuu shimirkani tukan yahay iyo inuusan ahayn wax waasida udhaxaysa ma jirto hal qof baana cibaarada isticmaalay hal qofna hadalkiisuu isburinaya waa fahamti soo ma marka waa in e labadaa mid unbuu yahay shimbirkie waa in la soo cadday inuu yahay tukay inuusan ahayn waa in la soo kala caddeeya marka waxaa waajib ku ah ninkii in uu baaritaan ku sameeyo shimbirkii uu dabagalo oo uu caddeeyo xaaladiisii dabeetana labadii gabdhood midii furayd uu markaa u caddeeyo waaya hadduu shimbirku usoo caddaado xaalkiisi weeyaan haddii shimbirku iska duulo isagoon ogaanin markaa baxi iyo bayaantoona waajib kuma ah waa fahamsoma maay muu ku caddaynba muxuu ku cadaynba waaya waa alaaqii baainkaa alaaqan hadduu alaaqu rajciye uu yahay marka iyada wa iska fududahayoo dee wuu soo ceshan karaa rajactu buu dhihi mid kasta wuxuu leeyahay adnagon ku soo ceshaday adnagon kusoo ceshaday saasiba hawsha ku dhammaanba waaya walow qaala hadduu dhaho in kaana da طaa'iru shimbarkini hadduu yahay huraaban tuko fa anti adigu haweenaya aaliqun waad furan tahay wa qaala aakharu nin kalena wuxuu ku lam yakun hadduusan tuka ahayn famra'atii haweenaydu aaliqun way furan tahay la garan waayo midkuu ahaa lam yuxkam la xukumi maayo bialaaqi axadin mina alaaqiisa la xukumi maayo fain qaala humaa haddii labadii weedh aan soo sheegnay uu ku dhawaaqo rajulu nin lisawjatayhi labadiisa xaas uu ku kala yidhaahdo oo u dhaho haddii shimbirkaasi uu tukan yahay adigu waad furan tahay zaynabay haddii uu noqon waayo tukana faaimay waad furanta daluqat ixdaahuma midood baa furmaysa walazimau waxaana waajib ku noqonaysa ninkii albaxu shimbirka xaalkiisa inuu baadho walbayaanu inuu caddeeyo tii furayd walow allaqa haddii uu furo ixdaahumaa laba dumar ah midood haddii uu furo bicaynihaa caynteeda uu furo oo cayimo magac dhaba uu furayay uma dabeetana jahilahaa uu ka jaahil noqdo midii uu furay oo iska hilmaamay maalan wuqifa xaalkiisa waa la joojinayaa iyo arinkiisa xataa yadakara ilaa uu ka xusuusto walaa yuaalabu laga dalbi maayo bibayaanin inuu caddeeyo tii la furay in sadaqataahu hadday labadooda u rumeeyaan fi ljahli inuu ka jaahil yahay midii uu furay waaya wuxuu ku yidhi hadii laba xaaso uu qabay uu midood uu furo miduu furayna wuu cayimay wuxuu hi heblaayaan furay dabeetana ninka nin hilmaan badan buu ahaayo wuuba iska hilmaamay miduu furay laakiin middood inuu furay wuu hubaa markii la weydiiyey teebay ahayd wuxuu ihi waan hilmaamay inay hiblaaye ahayd inay hiblaaye ahayd kala garan maayo marka ayada ah horta xaalkiisa waa la joojinaya arrinkiisa maxaa laga jeedaa macnaha u dhowaan maayo labadan dumarka waa ka xaaraan u dhowaado ilaa uu ka xusuusto midii uu furay maxaa yeele waxaa isku khaldamay halkan gabadh uu furay oo xaaraan ka ah inuu iyo gabadh xaaskiisa ah oo xalaal tahay inuu dhowaado maadaama marka xalaashiiyo xaaraanta isku khaldameen labada gabdhoodba uu ka fogaanayaa ilaa uu ka xusuusto waayahay ninkan laga dalbi maayo inuu caddeeyo tii uu furay haddii labada gabdhoodba ay waxa weeye u rumeeyaan in uu hilmaamay markuu yidhi waan hilmaamay way u rumeeyeen waxay dhn runta marka iyada laga dalbi inuu caddeeyo tii uu furay maxaa yaele xaqa asaga iskale laakiin hadday beeniyaan labaduba ama middood ay beeniso marka waxaa laga rabaa si deg dega inuu u caddeeyo hadduu caddayn waayana waxaa weeye ayagaa la dhaarinaya hadday middood aad matala anigaa lee furay tii sheegatay in la furay ayaa la dhaarinaya hadday dhaarato dalaaqa ku dhacaya waaya wuxuu idhi walow alaqa hadduu furo ixdaahumaa midood labadii dumarkaa ah uu qabay bicaynihaa caynteeda macnaa uu magac dhabay uma dabeetana jahilaha uu iska ilaabay oo jaahil buu noqday midii uu furay wuqifa arrinkiisa waa la joojinayaa xataa yadakara ilaa uu uu furay walaa yudaalaba laga dalbi maayo bibayaanin inuu caddeeyo tii uu furay in sadaqataahu labadaa dumarka ah haddii ay u rumeeyaan filjahli inuusan garanaynin midii uu furay walow qaala haddii uu ku dhaho lahaa zawjadii wliajnabiyatin iyo mid kale oo xaaskiisaba aan ahayn oo qalaad ixdaakumaa middiin baa labadiina mid ahaan ayaa aaliqun furan wa qaala wuxuu idhi qasadtu waxaan oga jeeday waxaan u qasday aljnabiyata tan ajnabiyadda ah inaan furo xaaskayga aan ahayn qubila waa laga yeelayaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno waa la dhaarinayaa dhaartiisana waa loogu rumaynayaa walow qaala hadduu dhaho zaynabu zaynabo oo xaaskiisa ahayd walow qaala hadduu dhaho zaynab gabadha zaynabo la yidhaahdo xaaskiisana zaynabaa la way furanta oo wa qaala uu dhaho qasadtu u jeeday ajnabiyatan gabadh kale oon xaaskayba ahayn oo zaynabo la u jeeday ee xaaskayga ugama jeeda inaan furo falaa laga rumaysan maayo cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno waaya xaaskiisii iyo gabadh kale oo ajnabiyad ah ayuu mar wuxuu ku wada yidhi xdaakumaa aaliqun labadiina mid ahaan ayaa furan haddaba muusan sheegin midda furan middiin baa furan buui markii la yidhi midee baad u jeedaa ma xaaskaaga mise tan kale wuxuu idhi waxaan u jeeday tan kale ajnabiyada xaaskayga ooma jeedin marka qowlkiisa waa laga aqbalayaa laakiin waa la dhaarinayaa waaya maxaa yeele kelimadan u ihi ixdaakumaa de way ixtimaashaa xaaskiisa iyo islaantan kaleba haddii uu dhaho maala xaaskiisa waxaa la yidhaahdaa zaynab dabeetana wuxuu idhi zaynab way furanta dabeetana waxaa la yidhi xaaskaagaad ujeeddaa markaasuu yidhi maya xaaskayga uma jeeda waxaan ujeedaa islaan kale oo ajnabiyad ah oo magaceeda la yidhaah zaynab taa ma laga dhegaysanaya maya laga yeeli maayo maxaa yeelay khilaafu daahir wayaan sida muuqata ee innaga dihnigan usoo degdegaysa si khilaafsan weeye warkani laakiin yudayan diinkiisaa loo daynayaa oo waa la daajinaya waxaa la leeyahay adiga iyo rabbiga haddaad run sheegaysana dee gabadhani waxaa weye kaama furmin oo dee marka horeba alaaqii maadan u qasdinaa iyada furto haddii aad been sheegaysana xaaraan bay kaa noqon adiga iyo rabbiga waad fahamta soo ma yudayan macnaheeda saas weeye daahir ahaan ka yeeli mayno laakiin waxaan isu daynaa asaga iyo rabbigiisa xagga daahirka ka yeeli mayno laakiin xagga baatinka gabadhii hadduu run sheegaya xalaal bay u noqonaysaa waaya walow qaala haddii u dhaho lisawjatayhi labadiisa xaas ayaa wuxuu ku yidhi ixdaakuma middiin taaliqun way furan tahay oo wuxuu u qasday mucayanatan mid cayiman buu u qastay oo markaa asagu garanaya dihniga ku hayay daluqa taa uu cayimay ee ku hayay ayaa furmaysa wailaa waqasada u qasday mucayanatan mid cayiman buu u oo labadooda ka mid a ah way furmaysaa wailaa haddii kale oosan mid mucayanaha u qasdin faixdaahumaa midood baa furmaysa wayalzamuhu waxaana waajib ku ah albayaanu inuu caddeeyo fi lxaalati اluulaa xaaladda hore ee ah inuu mid mucayana u qasday watacyiinu tacyiin inuu magac dhabo ayaa ku waajibaysa fi اaaniyati fi اlxaalati اhaaniyati xaaladdii labaad ee ahayd inuu u qasday mid laakiin aan cayinayn oo mubhamo ah watucsalaani labadii dumarkaa waa laga fogeynaya canhu xaggiisa ilalbayaani intuu ka caddaynayo aw mase atacyiini intuu ka magacdhabayo oo ka cayimayo midii uu u jeeday wa calayhi waxaana waajib ku ah albidaaru inuu la degdego bihimaa bayaankii iyo tacyiinkii wa nafaqatuhumaa labadaa gabdhood ee waxa weeye uusan caddaynin midda uu furay nafaqadoodana waajib bay ku noqonaysaa asaga filxaali isla kolkaaba inuu biilkoodii uu meel saaro waayahay wayaqacu alaaqu alaaqii baa dhacaya tii mucayanada ahayd wuxuu ku dhacayaa bilafdi lafdi buu ku dhacayaa wa qiila waxaa la yidhi in lam yucayan haddii aan la magac dhabin tii mubhamada ahayd facinda tacyiini markuu cayimo umu alaaqii dhacayaa waaya wuxuu ku yidhi haddii labada xaas oo uu qabay uu dhaho mid diin baa furan mid mucayan ahna wuu u qastay labada gabdhood maalan midna waxaa la yidhahdaa zaynab midna faatima wuxuu yidhi mid diin baa furan wuxuu u jeedaa zaynab taa mucayanada ah ee uu niyada ku hayay markuu lahaa ixdaakuma aaliqun mid diin baa furan taasaa furmaysa haddii laakiin nin mucayana uusan u qasdin marka uu lahaa ixdaakumaa aaliq midiin furan markuu lahaa mid mucayana niyada muusan ku haynin zaynab iyo faaimo toona midna niyada muusan ku soo xaadin uu iska yidhi un eragaas ixdaakumaa aaliq mid ahaan baa furan buu iska yidhi marka ayada ah horta mid baa furmaysa middaas furmaysana ma caddo marka waxaa laga rabaa xaaladda hore ee ah inuu ixdaakumaa aaliq uu yidhi mid mucayanaana u qasday inuu caddeeyo tuu u qastay waa laga rabaa waa o xaaladda labaad ee uusan mid mucayana u qasdinna waxaa laga rabaa inuu cayimo ta horena waa bayaan taddabana waa tacyiin bayaanku waxaa weeye wayba cayinayd tacyiin ama baahne taan u jeeday tanay ahayd wey waa caddayn inagu mu noo caddaynaya lakin asaga way u cayimanta tan dambana asagana uma cayinno innagana nooma cayinno sidaa darteed waxaan leenahay haddaba mid xadid mid baa furane middii xadid oo qeex waxaa dada tanaan furay way fahamta soo ma marka ta horena caddayn baa laga rabaa ee macayano u qastay ta labaad ee ixdaakuma aariq uu iska yidhi midna uusan cayibinna waxaa laga rabaa inuu cayimo middii u jeeday labadii gabdhood ee uu saa ku yidhi waa laga fogeynayaa ninkii u dhowaan maayo maxaa yeelay waxaa isku dhex jira gabadh milkigiisa ku jirto xaaskiisa ah iyo gabadh ka furan oo xaaraanka ah sidaas darteed uma bannaan inuu dhowaado waaya waxaa laga rabaa in uu si degdeg ah oo la yimaado iyo tacyiinkii bayaankii iyo tacyiinkii inuu dedejiyaa loo baahan yahay labadaa gabdhoodna inuu biilo ayaa laga rabaa walow qaala hadduu ku dhaho lisawjatayi labadiisii xaas ixdaakumaa midiin ayaa aariqun furan waqasada u qasta mucayanatan mid cayiman aluqad taa cayiman baa furmaysa wailaa haddii kale oo mid mucayana uusan u qasdinba fa ixdaahumaa midood baa horta furmaysa wayelzamuhu waxaana ku waajibaya ninkiisaa yidhi albayaana inuu caddeeyo tii uu furay fi lxaalati ula xaaladda hore mid mucayano oo uu cayimo fi aaniyati suuradda labaad mucayana uusan u qasdin wa tuczalaani waa laga fogeynaya labadii gabdhood canhu xaggiisa ilalbayaan ilaa uu ka caddeeyo aw itacyiimi ama uu ka cayimo wa calayhi waxaana waajib ku ah albidaar inuu la degdego bihimaa bayaankii iyo tacyiinkii wa nafaqatumaa inuu biilo labadii dumarka ahaa ayaa ku waajibaysa fi lxaali isla kolkaaba wayacacu alaaqu alaaqii wuxuu ku dhacayaa bilafdi gabadhii mucayanada ahayd ee mubayanada ahayd alaaqii wuxuu ku dhacayaa bilafdi iyo tii mubhamada ahaydba labadaba alaaq wuxuu ku dhacayaa bilafdi lafdigii hore uu ku dhawaaqay ixdaakuma aaliq inuu yidhi ayuu alaaqu ku dhacayaa markii hore ereygu yidhi ayuu alaaqu ku dhacayaa waayahay wa qiila qiil ba wuxuu leeya maye in lam yucayan haddii aan mubhamadii la cayimin dabeetana uu dib ka cayimo fa cinda tacyiini markaa uu cayimay ayuu alaaqi dhacaya ee markii hore ixdaakuma aaliqun iska yidhi mid mucayana uusan u qasdin alaaqii kuma dhacayo gabadha ee laakiin markuu cayimo markaa umu alaaq ku dhacaya waaya walwau waigii inuu gabadhii u tago labadii gabdhood mid ahaan laysa bayaanan caddayn ma aha walaa tacyiinan cayimidna ma aha waqiila waxaa lihi tacyiinu maya waa cayimid labadii gabdhood ee u yidhi ixdaakumaa aaliq Ah, marna uu uqasday mucayano marna uusan u qasdin hadduu labadooda mid ahaan u tago bayaan ma aha inuu caddeeyey taa uu u tegey mooyaane tii kale inuu furay saas kama dhigno maxaa yaele waxani waa ficil waxani waa hee waa ficil waxaa laga yaabaa inuu eh, tii uu furay xataa uu tagaabaa dhici karta marka taas waddigaasi caddayn ma noqonayo waddigaasi caddayn ma noqonayo waa inuu cayimaa oo uu dhahaa tanaan u jeeday taan furay tanay ahayd ama taan waxa wey ibhaamiye ama aan qariye alaaqeedii tan wey inuu saa dhaha loo bahaya oo qowl ku caddeeyo walwadu wadigii laysa bayaanan caddayn ma aha xaaladdii koobaad in tii uu furay ay tahay ta kale walaa tacyiinan cayibinna ma aha xaaladdii labaad tacyiin ma noqonayo oo tan uu u tegay mooye ta kale inuu maaragtay uu furay walow qaala hadduu dhaho mushriran asagoo farta ku fiiqaya ilaa waaxidatin labadii gabdhood mid ahaan haadihi tan almuallaqatu ayaa ah tii aan furay fa bayaanun taasi waa caddayn aw amase qaala wuxuu idhi aradtu waxaan u jeeday haadihi tan iyo wa haadihi tan aw amase haadihi tan baan u jeeday bal iskaba dhaafe eh, haadihi tanaan u jeeday xukima waxaa la xukminayaa bialaaqihimaa labadaba inuu furay alaaqooda la xukminaya wuxuu idhi markii ninkii la yidhi middaad furtay caddee labadii gabdhood ee tidhi ixdaakumaa aaliqun middaad u jeeday alaaqeeda caddee markii la yidhi ayaa wuxuu idhi isagoo mid ahaan farti ku fiiqay labadii gabdhood haadihi اlmuطallaqa tanaan furay ti aan furay waa tan buuri taasi waa caddayn waa bayaan waaya wuxuu ka warbixinayaa iraadadiisii hore ee waxa weeye alaaqii hore uu riday ixdaakuma aaliqun waay hadduu dhaho midana xaaskayga ahana waxay ka dhigan tii kale inuu furay waaya haddii labadaba uu dhaho haadihi wa haadihi tii aan furay waxaa weeye tan iyo tan amba uu dhaho maye taan furay tanay ahayd bal iskaba dhaafee tanay ahayd dalaaqu labadaba uu ku dhacayaa labadaba ku dhacayaa hadda marka hore ereygu isticmaalay wuxuu aha ixdaakuma middiin laakiin markuu caddaynaya wuxuu idhi tan iyo tanba waan ujeeda labadoodiiba haddaba dalaaqa ku dhacaya hadduu dhaho tanaan ujeedin maya tanaan ujeedana labadaba ku dhacaya maxaa yeelay markan uu yidhi labadaba waan u jeeday dee markaasuu qiray inuu labadiiba furay ma waaba qiraal markan uu yidhi tanaan u jeeday bal ee tanaan u jeeday waxay ka dhigantay tii hore uu qiray dalaaqeeda haddana uu ka noqday oo tii kale he uu qiray marka ka noqoshadaasna laga yeeli maayo markuu bal isticmaalay waa ka noqosho ka noqonaya iqraarkii hore ee dalaaqa uu qiray marka laga dhegaysan maaye tii hore iyo tan dambaba way furmayaan waad ogtihiin iqraarka ku tacalluqa xaq bini aadan inaan laga noqon karin hore noo soo dhaaftay masaladaas markaan ka hadlayna fii baab aliqraar walow maatataa labadii gabdhood hadday dhintaan labaduba amse ixdaahuma midood baa dhimatay qabla bayaanin intaan la cadaynin tii mucayanada ahayd wa tacyiinin intaan la cayimin tii mubhamada ahayd baqiyat waxaa hadhaysa muaalabatuhu in ninkii laga dalbo libayaani اlirti dhaxalkii inuu caddeeyo waaya wuxuu ku yidhi intanaan raacino walow maata hadduu asagu dhinto faladharu muctamad waxaa weeye qabuulu bayaani waariihi dhexlihiisii caddayntiisa in la aqbalayo laa tacyini cayimidiisii laakiin la aqbali maayo wuxuu ku yidhi haddii labadii gabdhood ee ku yidhi ixdaakumaa aaliqun labadiina mid ahaan baa furan labadiiba ay dhintaan ama mid ahaan ay dhimato labadii dumarka ahaa intuusan caddaynin tii mucayanada ahayd uu u qasday dalaaqeeda ama intuusan cayimin tii mubhamada ahayd ee uusan u qasdinba dalaaqeeda way sii soconaysaa mudaalabad aan ka dalbayno inuu caddeeyo he xaalka gabadhii uu furay hadda labadi gabdhood way dhinteen waxaan leenahay caddee midii aad furtay maxaa yaele meesha dhexal baa jira midee buu dhexlayaa hadday labadoo dhinteen midna wuu dhexlayaa midna ma dhexlayo marka waa inuu caddeeyaa midii uu furay si aan ogaano inuusan dhexalkeeda lahayn iyo tii kale ee dhexalkeeda uu lahaa si loo kala garto waa haddii labadaba ay dhinteen hadday mid ahaan dhimatayna si aan ogaano taamiyu dhexlaya mise ma dhexlayo waa in uu caddeeyaa haddaba intuu ka caddaynayana wixii dhaxalka asaga kaga soo hagaagi lahaa ayaa meel la dhigi lahaa meel la dhigaya ixtiyaad ama meel loo dhigaya waaya marka markii uu caddeeyo tii muallaqada ahaydna ma dhexlayo tii uuna furinna wuu dhexlayaa saasay noqonaysaa haddii asagu dhinta ka war intuusan caddaynin ka hor waarifkiisii waa la aqbalayaa inuu caddeeyo tii uu u qasday inuu furo laakiin uusan ku dhawaaqin ixdaakumaa aaliqun tii uu yidhi laakiin mucayanada ahayd qalbigiisa u ka cayimay taa waaridkiisi waa caddayn kara oo dhihi kara heblaayu muwaridkaygii ama dhaxalsiiyahaygii u qasday inuu furo taa waa laga yeelayaa laakiin haddii uusan midna u qastin ixdaakuma aaliqun iska yidhi oo tacyiin laga doonayey isagoon tacyiinkii ku dhawaaqin oon caddaynin midda uu e, furay uu sidaa ku dhinto waaridkiisii booskiisii ma geli karo oo ma cayimi karo tii uu e, waxaa weeye ninkani doortay inuu furo ma cayimi karo maxaa yeelay taa hore ee bayaanka ah waa ikhbaar waa warbixin waa warbixin tanuu uray tanuu u qasta taas uu samayn karaa waaridka laakiin tan dambe tacyiinka ah, ee hayr mucayanadii la cayimayo taasi waxa weya waa ikhtiyaar tashahim waa ikhtiyaar ku dhisan shahwo gabadhuu jecel yahay ayuu reebanaya tan kalena wuu iska fasaxaya marka ninkan waaridka maqaamkiisii ma geli karo oo kama naa'ib noqon karo wuxuu ihi walow maatataa labadi gabdhood haday dhintaan waxdaama midooda ay dhimato qabla bayaanin intuusan caddaynin ka hor wa tacyiimin uusan cayiimin baqiyad baaqi bay ahaanaysaa muaalabatu in laga dalbo libayaanilirti liajli bayaanilirti dhaxalka caddayntiisa awgeed walow maata asagoo hadduu dhintana faladharu muctamad waxaa weeye qabuulu bayaani waarihii dhexlihiisii caddayntiisii in la aqbalayo laa tacyiinihii inuu midii hayr mucayanada ahayd inuu cayimo laga yeeli maayo walow qaala hadduu dhaho in kaana uraaban hadduu shimbarkina uu yahay tuke famra'atii haweenaydu aaliqun way furan tahay way furan tahay wailaa haddii uusan e, tuke ahaynna fa cabdi addoonkayga ayaa xurun xor ah oo wajuhila la garan waaye shimbirkii wuxuu ahaa munica waa laga reebayaa minhumaa xaaskii iyo ilal ilalbayaan intuu ka caddaynayo fain maata haddii uu dhinto lam yuqbal la aqbali maayo bayaanulwaarisi dhaxlihii caddayntiisa la aqbali maayo cala madhabi muctamad haddaan qabanno bal iskaba dhaafay iqracu waxaa loo qori tuurayaa bayna alcabdi addoonkii walmar'ati haweenaydii fain qaraca hadduu qori tuurkiisu soo baxo addoonkii cataqa waa uu xoroobaya oo amase qaracat ayaduu qorituurkeedii soo baxay haweenaydii lam taluq ma furmayso walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yariqu addoonkii inuusan addoonnimadii ku baaqi ahaanaynin wuxuu ku yidhi haddii ninkani uu dhaho shimbarkani hadduu tukan yahay xaaskayga wayga furanta hadduusan ahaynna addoonkayga xor ah masaladan waxay u dhowdaa tii hore eena soo dhaaftay uu yidhi haddii shimbarkani uu tukan yahay xaaskayga hiblaayaa furan hadduusan ahaynna xaaskayga kale ee hiblaayaa furan laakiin waxay kaga duwan tahay hadda waxaa ibhaamka la gelinaya alaaq iyo citig alaaq iyo cidka tii horena waxay ahayd laba alaaq waaya marka hadduu sidaa dhaho hadduu shimbarkani tukan yahayna haweeneyda furan haddii uuna ahaynna addoonkayga xor ah oo markaa shimbarkii la garan waayo xaalkiisa labadoodaba waa laga reebaya bimacnaa xaaskiisana uma dhowaan karo addoonkiina ma adeegsan karo labadaba xaaraan bay ka noqonayaan ilaa uu caddeeyo caddee baan leenahay hadduu sidaa ku dhinto asagooon caddaynin waaridkiisii inuu caddeeyo midkuu u qastay la aqbali maayo waaya maxaa yaele waaridka waxaa laga cabsanayaa inuu dhaho wuxuu u qastay xaaska inuu furo maxaa laba faa'ido marka ka helaya haduu saa dhaho waa muttaham xaaskan inuu furo ayuu u jeedayoo shimbirkaasi wuxuu ahaa hee tuku ahaa markaa xaaskiisaa ka furan addoonkiina waa addoon marka muxuu faa'iday xaaskii markuu yidhi way furan tahay dhaxalkii ma soo gelayso addoonkiina ma xoroobayo oo waxa weye waa xoolo la haysanayo laakiin hadduu dhaho addoonku u jeeday ya addoonkiina uu xoroobaya xaaskiina dhaxalkii bay soo gelaysa marka asaga maslaxa kuma jirta saa inuu dhaho saa darteed maadaama ninkan aan ka cabsanayno inuu dee maslaxadiisun ka raaco warkiisa ka dhegaysanayno waa muttaham waayahay marka maxaan samaynaynaa haddaba waan u qorituuraynaa addoonkii iyo haweenaydii ayaan u qorituuraynaa haddii addoonka uu ku guulaysto qorituurkii qorituurkiisuu soo baxo wuu xoroobaya hadday xaaskii waxa weye qorituurki kusoo baxdana ma furmayso horta addoonku markuu soo baxay waa iska cadda waaya wuu xoroobaya raasmaalki wuu ka xoroobaya haddii laakiin haweenaydii waxa weye qorituurkii ku guulaysto ma furmaysaan idhi sababtu waa maxa maxaa yeelay qorituurku maba galaba alaaq addoomaha waa loo qori tuuraa laakiin alaaq looma qori tuuro qori tuur ma galo alaaq oaad soo ma waa masale ku saabsan furuujta furuujta de looma qori tuuri karo laakiin addoon xornimadii iyo xornimo la-aantii waa loo qori tuurka nabiga alay slam saddex addoon u qori tuuray nin baa saddex addoon xoreeyey markuu dhimanayey wax xoolana saddexda addoon buu ka haystay dabeetna nabig alay slam baa loo sheegay nabiga saddexda addoon buu u qori tuuray mid kii uu qori turki soo baxay uu xoreeyey labadii kalena wuxuu hi waa addoomo waratadiisi u daayay ilan waxaa weye uludkiibu ka baxay ma garanaysa marka dalaaqa ma soo aroorin wax nas oo ku soo arooray in loo qori tuurayo dumarkii ma jiro walidaalika gabadhii ku furmi mayso bimujarad qorituuray ku guulaysatay ee waxaan rabnay uun bal inuu lacalla qorituur ku guulaysta addoonka hadduu ku guulaystana falilahi alxamd asaga xoroobaya hadduu ku guulaysan waayana oo gabadhi usoo baxaan gabadhi ma furmayso haddaba maxaan ka helaynaa gabadha horta xaasnimay ku baaqi ahaanaysa waaya laakiin ninkii maxaan ka samaynaynaa addoonkii addoonkiina laa yabqaa raqiiqan laa yariq addoonnimadii ku baaqi ahaan mahayo oo bayna baynaan ka dhigaynaa bimacnaa xorna noqon maayo oo ma xoroobaya lasii dayn maayo sida addoonkiina loo adeegsan maayo wuu iska joogayaa mucallaq buu noqonaya waaya ilaa xaalkiisii baa soo caddaan waaya wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho in kaana hadduu shimbarkan yahay quraaban tuka famraati haweenaydu taaliqan way furanta ilaa haddi kale fi cabdi addoonka iyo xorun xor way wajuhi la garan waayo midkuu ahaa munica waa laga reebaya minhuma labadoodaba bayaan ilah intuu ka caddaynayo fain maata haddii uu dhinto intuusan caddaynin ka hor lam yuqbal la aqbali maayo bayaanulwaarisi dhaxlihii caddayntiisa cala almadhab ah. bal yuqrac waa loo qorituuraya bayn alcabdi addoonkii walmarata haweenaydii fain qaraca addoonkii hadduu ku guulaysto qorituurkii cataqa uu xoroobaya aw qaracat ama ayadaa ku soo baxday qorituurkii lam tadluq ma furmayso wala saxu muctamed waxa weeye annahu shaaniye laa yariqu inuusan addoonnimadii ku baaqi ahaanin addoonkii faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi alaaqi suniyi alaaqii sunniga ahaa wlbidciyi alaaqi bidciga alaaq wuxuu leeyahay sunno iyo bidcu leeyahay waaya sunnigan looma jeedo sunnadii nabig ala slam bidcadan looma jeedo bidcadii caadiga waxaa loo jeedaa midna waxawa alaaq toosan oo hagaagsan oo xalaal ah midna waa alaaq sharciga khilaafsan oo xaaraana saas looga jeedaa waaya laba taqsiim baa jira unaai iyo ulaai alaaq in loo qaybiyo sunni iyo bidci waa kanuu mualif ku socday iyo in saddex qaybood loo qaybiyo oo la dhaho alaaq sunni ah iyo alaaq bidci ah iyo laa walaa mid aan labadaba midna aan ahayn marka laa walaagi waxaa soo hosgelaya an dumara soo hosgelaya oo alaaqooda sunnin uusan noqonayn bidcin uusan noqonayn waa maxay waa inanti yarayd ee sakiirada ahayd ee dee aan caadaba isku arag haddii la furo sunnana la dhihi maayo bidcana la dhihi maayo aayasadii islaantii waxaa wey dhiigga ka quusatay iyo dhalmada taana waxaa weeye haddii la furo sunaan dhihi maayo bidcana dhihi maayo tii iskhulucday ee nin ka dalbatay inuu furo ayadoo waxa weye xayd ku sugan ama duhur lagu taabtay ama lagu dhowaaday taana waxa weye sunaan dhihi maayo bidcana tii ayadoo uurle oo soo cadaaday ninkii uu furay ayadna la waa sunno bidcana la dhihi maayo tii ninka u tegin isagoon uba teginba uu furay wax sunna ahiyo wax bidcaha kuma sugno antaasi ilaa wadaagii soo galaya marka taqsiimkan dambaa fiican oo koobaya qaybihii hooyde wuxuu idhi hortaa intayna taa gudagelin alaaqu wuxuu u qaybsamaa han qaybood san hore usoo sheegnay waajib axkaamulkhamsiya ku direera waajib iyo sunno iyo makruuh iyo mubaax iyo muxaram buu qaybsamaya waajib buu noqonayaa oo ka alaaqilmuli sida ninkii islaantiisa intuu ka dhaartay inuusan u dhowaanaynin afartii bilood ay dhammaadeen waxaa weeye gabadhii haddii uusan u tegin wuxuu qaadigu ku khasbaya inuu furo oo waajibka kuya inuu furo labadii xakam markii labadii zawj iskhilaafaan labadii garsoore ee u kala garnaqayay hadday arkaan inay maslaxa ku jirto inay kala geeyaan labadan zawj oo aynan heshiin karin ay wada socon karin waxa weeye taana waxa weeye waa la kala furaya oo zawjkiibaa laga dalbaya inuu gabadhii furo sidaynu soo dhaaftay kaasi waa kii waajibka ah ka sunnahana waxa weeye ninku inuu xaaskiisii furo haddii arrinkeedi uusan toosnayn oo sayban arrinkeeda u toosnayn waa gabadh dabeecad xun oo ninkii waxa weeye aad u dhibtay oo dabeecaddeedu aad u kulushahay gabadhaas in laska furaaba sunna ah waaya sidoo kale hadday gabadh cafifaad aysan ahayn gabadh dhowrsoon haddaysan ahaynoo dee yacni tuhun uu ku jiro oo waxa weeye aan cafiifad aysan ahayn taasina waa sunno in la iska furo waa makruuh in la furo gabadhii haddii xaalkeedu uu toosan yahay gabadh hagaagsan oo dabeicad wanaagsan oo cafiifad hadday tahay in la furo waa makruuh oo kaa waxaa lagu xambaaraya xadiidka abqad alxalaal ila allaahi aalaaq mubaax buu noqon karaa hadduusan ninkan gabadha jeclaynba waxba ku falaynin isla markaa uusan diyaar u ahayn inuu eh, kharash ku bixiyo waaya maadaama uusan waxba ku falaynin markaa mubax bay u tahay inuu iska furo waa xaaraan alaaqii haddii alaaqu yahay alaaq ah bidciga sida noo imaan doonta insha allahu taala alaaqa bidcigaah iminkaan caddaynayna wuxuu idhi aalaaqu alaaqii sunniyun mid sunno loo nisbeeyey weeye wa bidciyun iyo mid bidca loo nisbeeyey wayaxrumu waxaa xaaraan ah albidciyu alaaqii bidcada loo nisbeeyey wa huwa asaguna darbaani laba nooc weeye alaaqun alaaq gabadhii lagu furo fii xaydi mamsuusatin tii la taabtay loo dhowaaday xaydkeedii lagu furo dhexdiisa wa qiila la yidhi in sa'alatu hadday ninkii ka codsato lam yaxrum xaaraan ma aha in la furo wayajuusu waxaa banaan khulcuhaa gabadhii in la khulco fiihi ay filxaydi xaydka dhexdiisa filasaxi muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho anti adigu taaliqun waad furantahay maa maca aakhiri xaydika xaydkaaga dhammaadkiisa magaciisaad la furan tahay markuu xaydkaaga kaa dhammaado waad furanta fa suniyun sunni wey fil asaxi muctamad haddaan qaban aw ma aw amase anti aaliqun waad furan tahay buuhi maca aakhiri uhrin duhrigaagan aad ku jirto aakhirkiisa ayaad la furan tahay duhrigaasoo lam yaaha fiihi uusan ugu dhowaanin fa bidciyun waa bidc cala madhab muctamad haddaan qabanno wa alaaqun iyo furiin fii uhrin duhri dhexdii dhacay duurigaas oo wadia ah ugu tegey fiihi duuriga dhexdiisa man gabadh ugu tegey gabadhaasoo qad taxbalo laga yaaba inay uur qaado walam yadhar walxaal lam yadhar uusan soo bixin xamlun uur uusan gabadhii ka soo bixin oo uurkeeda aan la garanayn inay uur leedahay in kale alaaqii waxaa loo qaybiyey laba qaybood mid sunni ah iyo mid bidci ah kan bidciga haddaba ee bidcada loo nisbeeyey waa xaaraan alaaqa bidciga ah waa xaaraan haddaba alaaqa bidciga waa maxay waa laba nooc ka koobaadi waxaa weeye gabadhii inuu ku furo ayadoo xayd ku jirta gabadhaas inay tahay gabadh hee mamsuuso ah gabadh hore oo u tegay oo ah oo hore oola aqalgalay ama is arkeen ayadoo xayd ku jirta inuu furo waa xaaraan waa bidci dalaaqaasi waaya gabadhii madkhuulada ahayd madkhuulbihaaga ahayd mamsuusa waa loga jeeda ti uu la aqalgalay ee u tegey ayadoo xayd ku jirta inuu furo waa dalaaq bidci ah taana waxaa daliil ah qowlka ilahi u uhi yaa ayuha nabiy ida طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lciddatihin ilahi wuxuu uhi dumarka markaad furaysaan waxaad ku furtaan liciddatihinna ay lishuruucihinna fii ciddatihin waktiga ay ciddada guda gelayaan fura zamanka xaydkana lagama xisaabinaya ciddadii sidaa darteed waxa weye gabadhii ayuu dhib ku yahay furiinkan ciddadii baa ku dheeraanaysa inta ay xayd ku jirto ciddadii lama xisaabinayo sidaa darteed waa xaaraan gabadhii in lagu furo Ehm, waxa weeye iyadoo xeyd ku jirta in la faro waa xaaraan waa alaaq bidci ah lakiin alaaqi u dhacaya waaya qiil baa wuxuu leeyahay maya ee haddii gabadhan ay ninka iyadu ka dalbato codsato inuu furo xaaraan ma noqonayo waayahay furiinkii maxaa yl ayadaa raalli ku an ah ciddadii ku dheeraato ayadaa tidhi fur asagana wuu furay iyadoo xeyd qabtay tidhi fur wuu furay marka ayadaaba dalbatee ayadaa raalli ku an ah ciddadii ku dheeraato laakiin sida saxiixa ee muctamadka ah ee waa xaaraan inuu furo maxaa yeele qowlka ilahi uhi faطalliquuhunna liciddatihinna waa muطlaq midda kale nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markii loo sheegay cabdullaahi bnu cumar inuu xaaskiisa furay iyadoo xayd ku jirta nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu faray in uu soo ceshado muusan yani nabigu weydiinin inay ka codsatay in kale istifsaal muusan weydiinin qaacidada usuuligana waxay leedahay tarku اlistifsaal fii maqaami اlاxtimaal yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal tarku اlistifsaal fii maqaami اlاxtimaal yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal waaya nabig alay slam faahfaahin muusan weydiin laakiin sida muctamadka ah way bannaan tahay gabadhii inay iskhulucdo iyadoo xayd ku jirta ninkan way iska furan kartaa way dhigi kartaa meherkaagii baan kuu celinaya ama xoolahaasaan ku siinaya fur way dhigi kartaa maxaa yeele markaa waxay tusinaysaa inay ninka rabto inay ka badbaado oo ay ka samatabaxdo oo markaa xoolo ku bixinayso marka iyadaa boqolkiiba boqol ku ah marka alaaqeedu ma noqonayo alaaq bidci ah laa walaagii buu laakiin ajnebi nin ajnebi ah khulucii waxa weeye kuma banaanaanaysa in lagu furo nin ajnebi iyadoo xeyd ku jirta hadduu dhaho gabadhaada fur xoolahaasaan ku siinayaaye wayna soo dhaaftay nin ajnebi a inuu khulci karo waaya taasi ma noqonayso eh, alaaqii bidcanimo kama saarayso waa alaaq bidci ah hadduu furo xataa maxaa yeele qowlka ilaahay waa mulaq mid kale gabadhaas eh, waxa weeye xaydka qabta ee isqulucday waxaan idhi alaaqeedu ma noqonaya bidci maxaa yele qowlka ilahay baa meesha imaanaya falaa junaaxa calayhima fii ma iftadat bih ayaddaasi waa mulaq waatan soo maha waxay isku furata gabadhaasi wax dembi ahoo ka saaran ma jirto ilahay waaya laakiin nin ajnabi ah maya hadduu dhaho waan khulcaya gabadha iyadoo xayd ku jirta alaaqi waa bidci maxaa lama oga inay u baahan tahay ninka inay ka badbaadiyin kara lama garanayo wuxuu idhi hadduu gabadhiisu ku dhaho xaydkaaga markuu kaa dhammaado waad furantahay ama marka alla markuu xaydkaa kaa dhammaanayo waad furantah xayd bay gabadhi ku jirtaa kaasi sunni buu noqonayaa sida muctabadka maxaa yeelay waxay guda gelaysaa markaa ciddadeedii markuu xaydku saa uga go'o duhri bay gelaysaa waa ciddadii marka dalaaq sunni uu noqonaya fil asax hadduu ayadoo duhri ku jirta uu dhaho markuu duhrigani kaa dhammaado waad furan tahayna duhrigaasna uuna ugu tegin biduhrin lam yaaha fiih kaasina waa bidci maxaa ka ratimaysa gabadha in hee ayadoo xayd ku jirta la furo kaasina waa bidci ilan duhrigan waxaa ka dambeeya xayd marka waxay ka dhiganta gabadhi marka xeydkiisa u bilowdo ayay furanta marka wuxuu noqonayaa alaaq bidci ah kaasi waa nooca koobaad haddaba gabadhi xaydkii qabtay in la furo ee weliba uu la aqalgalay waxaa kaa baxday gabadhii uusan la aqalgelin haddii iyadoo xayd ku jirta uu furo waxaa weeye alaaqeedi bidci ma ah maxaa yeele gabadhaas ciddaba maleba de gabadhaan lala aqalgala iyadoo ciddaba male nooca labaad ee alaaqa bidciga waxaa weeye gabadhii inuu ku furo duhri uu oogu tegey isla markaana ay suuragal tahay gabadhan inay uur qaado uurna uu soo baxay masalada marka quyuud bay leedahay marka koowaad horta gabadha duhri buu ku furay kow duhrigaasna wuu ogu tegey oo waxaa weeye duhrigaa dhexdiisii ayay is arkeen gabadhi waaya isla markaana waxaa suuragala ah gabadhan inay uur qaado waa qaydka labaad baan dhihi karaa wadica fiihi man qad taxbaluna waa qaydka labaad qaydka saddexaadna waxaa weeye walam yadhar xamlun uurna ma soo bixin saddexdaa qayd haddii la helo waxa weeye alaaqii bidci buu noqonayaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu uur soo baxo oo gabadhi uur qaato wadagii uu u tegey gabadha inay uur ku qaaddaa suuragal ah dabeetana hadhow uu ka shallaayo weladkii inuu sidaa ku dayacmo ayaa suuragal ah khaasatan hadduusan soo ceshan karin marka alaaqaasi alaaq bidci uu noqonaya haddii laakiin gabadhan duhrigan uusan ugu tegin uguma wa teginba duhrigan dee dalaaqeedu waa dalaaq sunni ah duhrigan uu ku furay mayna isku aragba dalaaqeedu waa sunni haddii ay isku arkeen maxaan ku dhahay duhriga dhexdiisa laakiin gabadhan aan looga cabsanayn in uur qaato oo maalan waaba sakiiro ama waa aayiso taasi waxa weeye dalaaqeeda bidci ma aha sunno iyo bidcatoona ma aha haddii gabadhan uur ay leedahayba dhuhrigan uu u tegey uur bayba leedahay oo iyadoo uurle uurkeeda uu soo baxay ayuu furay taasina waxa wey alaaqeeda bidci ma noqonayo waaya marka quyuuddaas ayaa la ilaalinayaa wuxuu idhi aalaaqu alaaqi suniyun mid suni ah weeye wabidciyun mid bidci ah wayaxrumu waxaa xaaraan ah, albidciyu alaaqii bidciga wahuwa asaguna darbaani waa laba nooc alaaqun eh, alaaq eh, gabadhii lagu furayo fii xaydin xayd dhexdii fii xaydi mamsuusatin mid loo dhowaaday ama la taabtay xaydkeeda dhexdiisa lagu furayo kaasi waa bidci waana xaaraan waqiila waxaa laidhi insa'alatooda iyadoo ka codsato lam yaxrum xaaraan noqon maayo wayajuusu waxaa bannaan khulcuhaa gabadhii in eh, la khulco oo xoolo lagu furo fiihi xaydkii dhexdiisa ama nifaaskii dhexdiisa laa ajnabiyin laa khulcu ajnabiyin ajnabi khulucii asagu waxa weeye xayd iyo nifaas dhexdii waxawey ka saari mahayo inuu bidci yahay waa bidci fil asax muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho anti adigu taaliqun waad furan tahay maca aakhiri xaydka xaydkaaga aakhirkiisa fa sunniyun waa sunni fil asax aw maca aakhiri duhrin duhriga aakhirkiisa duhri inaad ku jirto dhammaadkiisa waad furan tahay duhrigaasoo lam yaaha fiihi uusan ugu tegin fa bidciyun bidci wey cala madhab muctamad haddaan qabanno wa alaaqun alaaq ka labaad ee bidciga waxa wey alaaqun alaaq fii duhrin duhri uu ku furo gabadhig duhrigaasoo waia ugu tegay fiihi dhexdiisa man haweenay qadtax baa laga yaaba inay uur qaaddo oo walam yadhar xamlun isla markaana wax uurah uusan soo muuqanin falowwadya haddaba hadduu u tago falowwadya hadduu u tago xaayadan gabadh xayd qabta oo wadahurad ay ka daahirsato xaydkii faallaqaha dabeetana uu furo fabidciyun bidci weye fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayaxilu waxaa bannaan khulcuhaa gabadhi inuu khulco ayaa bannaan wa talaaqu man dahara xamluhaa gabadhii uurkeeda uu soo muuqday inuu furana way bannaanta waayahay wuxuu ku yidhi haddii gabadh xayd qabta uu xaydkii dhexdiisa ugu tago dabcan waa xaaraan gabadha xayd qabta in loo tago laakiin hadday dhacdo taasi oo iyadoo xayd qabta uu u tago dabeetana ay xaydkii ka daahirsato kadibna uu furo isagoo faallaqaha fadaas waxay tusinaysaa tacqiib markay duhrigii saa u guda gashay isagoon u tegin duhrigii dhexdiisii ayuu furay kaasina waa bidci hadda duhri dhexdiisu ku tegey duhribuu ugu tegey duhrigaana muuna ugu dhowaanin laakiin xaydkii dhexdiisu gabadhan ugu tegay marka waxaa laga cabsanayaa gabadhaas inay xaydkii ay uur qaado khilaaf asaxu le gabadh dhiig suuragal ma aha in ay waxa wey uur qaado sidaa bidci ma aha laakiin waxaa looga jawaabayaa taas waxaa dhici karta inay uur qaado oo uurka yani ay ku jirta dhiigga aakhirkiisi dhiigga aakhirkiisi inay ku jirtaa dhici karta markaa inay uur qaadaan suuragalah marka maadaama inay uur qaaday suuragal tahay ee furiinkaa uu furay markii ay duhrigii sa gashay wuxuu noqonayaa bidci waayahay gabadhii waxa weeye mawduucadahe duhriga uu tegey ma khulci karaa wuu khulci karaa sidaan usoo nidhi gabadhii waxa weye xaydka ku jirtay hadday iskhulucda iyadoo xoole isku furato wuu khulci karaa tanna waa taas oo kale aayaddii aan soo deliishanay falaa junaaha calayhima fiima ftadat bihi ayaa halkana loo soo deliishanaya waayahay gabadhii uurkeedu uu soo muuqday ka warran ma la furi kara ayada oo furinkeeda ma banaanya ha taasi wuu banaanya gabadha iyadoo uurkeeda uu muuqdo hadduu furo wuu furi karaa way u bannaantay inuu furo waay maxaa yeelay cilladii aan u ee ahayd in gabadhan ay uur qaado dabeetana hadhow ka shallaayeeya meesha ka baxday walxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunka had iyo jeer wuxuu la wareegaya cilladiisa xagga jiritaankii xagga la'aanta waaya wuxuu hi falwadi haddaba hadduu tago xaydan gabadh xayd qabta oo dahurat ay daahirsato faalaqa dabeetana uu furo fa bidciyin waa bidci dalaaqaasi filasaxi muctamad haddaan qabana way xillu waa xalaala khulca gabadhii in lagu khulco waa gabadhii duhriga uu tegey inuu duhriga dhexdiisii uu ku khulco way bannaanta hadday iyadu dalbato wa talaaqu man dahara xamlaha iyo gabadhii uurkeeda uu soo muuqday in la furo ayadna way bannaanta waman qofkii alaqa furaa bidciyan alaaqan bidciyan alaaq bidci ah sunna lahu waxaa loo sunneeyaa alrajcatu gabadhii inuu soo ceshado tuma dabeetana insha hadduu doono alaqa uu furaya bacda duhri duhri kadib ninkii gabadhiisa alaaq bidciga ku furaa maalan iyadoo duhri ku jirta ayuu furay duhrigaasna ugu dhowaaday ama iyadoo xayd ku jirtuu furay waxaa sunnaha inuu gabadhii soo ceshado markuu soo ceshado kadib inuu hadduu doono markaa eh, uu furo markii duhriga uu dhammaado duhrigii markaa ay dhammaysato ayuu furaya taasna waxaa daliil u ah xadiidkii ibnu cumar radi allahu tacaala in uu xaaskiisii furay iyadoo qabta dabeetana sayid cumar radi allahu tacaala canhu cabdullaahi bni cumar aabbihii ayaa nabiga arrinkii u sheegay wuxuu yidhi inankayga cabdilaahi ayaa xaaskiisii iyadoo xeyd qabta furay dabeetana wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku dhahdaa ood fartaa inuu gabadhiisa soo ceshado murhu falyuraajicha far buu inuu gabadhiisa soo ceshado xaaskiisa uma liyualiqha dabeetana ha furo daahiran ayagoo daahir ah, qabla an yamasa intuusan taabanin ka hor hadduu doono markaa ha furo wey waaya marka waa sunno inuu soo coshado waman qofkii alaqa furaa bidciyan alaaq bidcia suna leh waa loo sunaya rajcatu gabadh inuu soo coshado uma dabeetana in shaa hadduu doono alaqa uu furaya bacda uhrin hal uhri kadib hal uhri markay dhamaysta kadib hadduu doono ha furo walow qaala hadduu ku dhaho lixaydin gabadh xayd qabta anti adigu aaliqun waxaad ku furan tahay lilbidcati bidcadii baad ku furan tahay waqaca wuu dhacaya alaaqii fi lxaali isla kolkaaba aw lisunati ama sunad ku furan tahay wui fi xiina tadhuru markay daahir noqota ayuu dhacayaa waaya gabadh waxa weeye xayd ku jirta ayaa wuxuu yihi waxaad u furan tahay bidco alaaq bidci aad ku furantahay markaaba dalaaqii u dhacaya waxa weye xayd ku jirtaa asaguna dalaaqii wuxuu ku qayday bidco marka kanaaba dalaaqii bidcigaha markaasay furmaysaa hadduu ku dhaho dalaaq sunni ku furan tahayna iminka furmi maysee markii dhiigu ka dhammaado ay ka daahirsato ayay furmaysaa ilan dalaaqa sunnigu markaasuu bilaamayaa waaya aw qaala wuxuu ku yidhi liman fii uhrin gaba duhri ku sugan duhrigaasoo lam tumasa fiih uusan ugu dhowaanin lam tumasa fiih aan loogu dhowaanin anti adigu aaliqun waxaad ku furan tahay lisunnati sunnaad u furantay waqaca fi lxaali isla kolkaa buu dhacayaa wain musad fiihi haddii duhrigaa loogu tegeyna fa xiina tadhuru markay daahir noqoto bacda xaydan xayd kadib unbuu alaaqii ku dhacaya oy furmaysaa waaya aw ama saliilbidcati bidcaad ku furan tahay buu hi fa way furmaysaa in musad fiih haddii loogu tegey wailaa haddii kale fiih ay fi uhri duhriga dhediisa hadii loogu tegey wailaa haddii kale oo loogu tegin duhriga dhexdiisana fa xiina markay xaydo unbay furmaysaa nin baa wuxuu ku yidhi iyadoo duhri ku jirto oo daahir ah duhrigaasna uusan ugu dhowaanin oo usan jimaacin duhriga dhexdiisa ayaa wuxuu ku yidhi waxaad ku furan tahay alaaq sunni ah, ku furan isla kolkaaba alaaqi ku dhacaya maxaa yeelay maadaamay ku jirto duhri aan lagu taaban dee alaaqi sunniga waaba kaaba xaalkaasay ku sugan tahay marka markaaba dalaaqi uu ku dhacaya haddii duhrigaas uu ahaa duhri ay isku arkeen oo ku jimaacayna markii uu xayd ku dhaco markaa furi mayso markii duhriga uu ka dhammaado oo xayd ku dhaco kadibna xaydka ay ka daahirsato markaas ayay furmaysaa ilan dalaaqa bidciga waa kaas waaya aw in musad fiih hadii lagu taabtayna manaha sunigana waa kaas manaha haddii alaaq gabadhan ay is arkeen intii waxa weeye daahirka ahaydna uu ku yidhi anti aaliqun lisunati sunad ku furan tahay markaa furmi mayso maxaa yeele marka hadday furanto bidcay noqonaysaa saa darteed ma furmayso wasfigii uu ku xidhay lama helin markii ee duhriga ay ka dhammaato xayd ku dhacdo kadibna xaydka ay ka dhammaato ee duhri ay gasho markaasi furmaysa hadduu ku dhaho aw lilbidcati bidcaad ku furan tahay buuri gabadhii waxa wey duhri ku jirtay ayuu ku hi bidcad ku furan tahay isla markaaba waxa wey way furmaysaa haddii duhrigaas ugu tegey hadduu duhrigaa uusan ugu teginna markay xaydo unbay furmaysaa mar kasta waxaan raacaynaa alfaadiis ku dhawaaqi iyo xaaladda gabadha ay ku sugan tahay innagoo ku dabaqayna qawaaciddeena soo dhaaftay ahayd dalaaqa sunniga waxa lagu magacaabaya dalaaqa bidciga wax lagu magacaabo waaya walow qaala hadduu dhaho anti adigu aaliqun waad furan tahay dalqatan dalqad xasanatan oo wanaagsan aw amase axsana alaaqi alaaqkii u quruxsanaa u ajmalo ama kii u quruxsanaa aka sunata sunadii buu la mid yahay wa dalqatan wa anti aaliqun buu ihi waad furan tahay dalqatan dalqad qabiixatan oo foolxun oo aqbaxa alaaqi alaaqkii u fulxuma waad ku furan tahay aw alfaxsha ama kii u fulxumaa fakalbidcati bidcadii buu la mid yahay aw amase wuxuu ihi anti aaliqun waad furan tahay dalqatan suniyatan bidciyatan dalqad suni oo bidci aad furan tahay ama macnaha suno loo nisbeeyey bidcana loo nisbeeyey aw amase xasanatan mid quruxsan qabiixatan oo foolxun waqaca fi lxal isla kolkaaba uu dhacayaa dalaaqi waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhi uu ku dhaho dalqad wanaagsan baad furan tahay ama dalaaqii ugu wanaagsanaa ama kii u quruxsanaa ayaad ku furan tahay waxay la mid tahay sida isagoo dhaha dalaaq sunni aad ku furantahay dalaaq sunni aad ku furan tahay maxaa dalaaqa sunniga ayaa qurux iyo wanaagba leh marka tafsiilkiina soo dhaafay ayaa halkana imanaya markii uu ku yidhi anti aaliqu lisuna tafsiirka ibnikana soo dhaafiyay halkana imanaya hadday xayd ku jirto alaaqii ma dhacayo ilaa ay ka daahirsato hadday duhri ku jirto aan lagu taabanin alaaqiisna kolkaa wuu dhacaya haddii duhriga lagu taabtayna alaaqii wuxuu dhacayaa markii waxa weeye ay ka daahirsato xayd kadib markii ayd uu ku dhaco aydkaana ka daahirsato unbay furmaysaa haddii uu alaaqi ku tilmaamo sifo xun sida maalan inuu dhaho dalqad foolxun baad ku furan tahay ama dalaaqii ugu foolxumaa ama kii ugu qaabdarraa baad furan tahay kaasna waa dalaaqii bidcigaha oo tafsiilka haddayna soo dhaafay markii uu yidhi anti taaliqun lilbidcati ayaa halkan imanayo hadday xayd ku jirto ama duhri uu ku taabtay ama ugu dhowaaday ay ku sugan tahay isla kolkaaba dalaaqi u dhacaya haddii kalena waxa weye markay xayd ku dhacdo ama xaydka ay guda gasho unbay furmaysaa haddii labadii u israaciy ka warran sunniyatan bidciyatan baad ku furan tahay dalqad sunni oo bidci ah marka ayada ah waxa wey alaaq isla markaa uu dhacay labadaas sifana baail bay noqonayan maa lid bay isku yihiin suuragal maaha laba shay lid isku inay kulmaan markaa alaaqii ma dhacayo suniyatan bidciyatana suuragal maaha alaaq inuu sunin ahaado bidci inuu ahaado ama xasan inu ahaa alaaq wanaagsan qabiix inuu ahaado foolxun suuragal maaha laba sifo oo lid isku ah ma kulmayaan addidaani laa yajtamicaan laba lid ma kulmaan marka markii way furmaysaa wuxuu ihi walaa yaxrumu xaaraan maaha jamcu alaqaati dalqadihii in la kulmiyo xaaraan maaha masale muhiimaan guda gelaynaa si fiicanna loo dhegaysto xaaraan ma aha buu in la jamciyo dalaqaadkii saddexda ahaa bimacnaa gabadhi inuu saddex dalqadood ku furo hal mar xaaraan ma aha saasuu yidhi maxaa yeele cuwaymir alcajlaaniy saxaabiga la yidhaahdo radia allahu tacaala markii uu islaantiisii eh, uu ka licaantamay nabiga hortiisa calayhi salaatu wasalaam saddex dalqadood ku furay nabiga hortiisu saddex dalqadood ku furay intuusan nabigu u caddaynin inay baain ka tahay oy baain kaga noqotay kaga dheeraatayba oy xaaraan kaga noqotay lacaanka lacaanku wuxuu keenayaa taxriim abadiya weligeedba ninkan inaysan xalaal u noqonayn intay nool yihiin kaasuu keenaya oo asagaaba ka sii xeldheer ba dalaaqii saddex lagu furay marka intuusan nabiga taa u caddaynin ayuu hi yaa rasuul allah gabadhaan ka licaantamay saddexdii way iga furantay marka hadduu dalaaqa saddexda uu xaaraan noqon lahaa in la jamciyo saddexda alqadood nabiga alay slam wuu diidi lahaa waaya say dadku oga faa'idaystaan midda kale faatima binti qays radi allahu tacaala canha ayaa nabiga u cabatay in ninkeedu ku furay albata imaam shaafici wuxuu yihi albata waxaa loga jeedaa saddex buu ku furay nabigana calayhi salaatu wasalaam arrinkaas wuu ogaaday muuse kacdhoon mid kale asxaabta qaar ka mid ah arrinkaa fatwooday ama sameeyey waaya sidaas ayuu ku tegey laakiin jumhuur culamaa bal ad u fiirso jumhuur culamaa culimmadu waxay u badan yihiin saddexda aimee kale in saddexda dalqood in hal mar gabadhi loo jamciyo inay xaaraanta oo daad hal mar gabadhi saddex baad ku furanta saasay culimmadu u badan waa qowl qawiya qowlkaas marka adiladiisana wuu leeyahay maxaa yeelay badan baa ka dhalanaya nadaamo badan baa ka dhalanta had y jeer waa saddex ku fura yaani wuu ka shallaayaa marka ninku gabadhiisa hal dalqoon ku furo ama laba ku furo saddexba mar yuusan israacin saddexba mar yuusan israacin marka dadkeennu maxaad wada maanta inay u badan yihiin saddex dalqadood israacinaya ninku hadduu gabadhiis furayo saddex dalqadood bu israacaya soo waa inta badan taasi waa masalo masale kalaa meeshan taalo taa ka sii muhiimsan waxaa weeye saddexdii dalqadood hadduu israaciyo saddexdu ma dhacaya waa mas'alo aad u culuso masalada afarta a'imo abu xaniifa wa maalik washaafici wa axmed afarta waxay qabaan saddexda dalqadoodba inay dhacayaan hadduu gabadhi isku dhawo saddex baad iga furanta saddexood kaga furmaysaa xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa ay nin kala guursato oy ninkaa ay is arkaan oy kala tagaan oy ka cidda tirsato xalaal u noqon mayso eh, fain allaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu way ka aayaddu ahayd saasay saddexda ayba ku tageen waaya adilo fara badanna way soo deliishadeen laakiin culammada qaar ka mida oo laga tira badan yahay daahiriyada qaar ka mida ibnu taymiya ibn اlqayim iyo culamo aad u yar ayaa waxay ku tageen saddex dalqadood inay hal dalqadoon laga soo qaadayo waxayna deliishadeen xadiidkii muslim uu ka wariyey ibn cabaas radi allahu tacaala canhu in kaana طalaaqu ثalaaث calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alay slam saddex dalqadood waqtiga nabig alay slam waxay ahayn waa abi bakr wa sanatayni min khilaafati cumar iyo laba sano oo khilaafadii sayd cumar ahayd waaxidatan hal dalqad baa laga soo qaadi jiray dabeetana sayd cumar baa wuxuu yidhi ina الnaasa qad istacjaluu fii amrin kaana lahum fiihi anaa falow amdaynaahu alayh faamdaahu calayh dadkii waxay ku degdegeen arrin la rabay inay ka fiirsadaan oo ah saddexda dalqood israacinaya marka ma ku socodsiinaa buui dabeetana uu ku socodsiiyo saddexdii dalqood saddex bay noqdeen waaya xadiidkan haddaba waa xadiid saxiixa imaam muslim baa saxiixiis ku wariyey maxay kaga jawaabeen jumhuurku jawaabo kala duwan bay ka bixiyeen jawaabihi waxaa ka mid ah in xadiidka macnihiisu yahay dalaaqii la caadaystay waktigii hore waktiga nabig alay slam hal dalqad buu ahaa dadku hal dalqad bay gabadha ku furi jireen waktigii nabig alay slam iyo abubakr dabeetana zamankii cumar dadki waxay bilaabeen inay saddex dalqoodba mar israacinayaan marka saddex dalqadood ay waxa weeye gabadha ku fureen saddex dalqood baa lagu socodsiiyey maadaama ayagooba ay degdegeen saa waa lagu fasiray waaya dadkii hore laakiin hal darqad bay gabadhu ku furi jireen qowl labaad jawaab labaadba waxay leedahay oo taa ka sii fiican zamankii hore yani xadidka waxa lagu xambaaray qofkii saddex dalqadood saddex dalqadood saddex lafdi u kala isticmaal oo yidhi anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay marka dadkii hore waxay uga qasdi jireen anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun ta'kiid waa fahan soo ma dabeetna hal dalqad bay noqonaysa madhabkeena wa anta aaliqun anta aaliqun anta aliqun haduu saddex jeer dhaho oo taakiida uga jeeda hal dalqad inay dhacayso laakiin dadkan dambe maadaama khiyaanada ay badatay sayd cumar muuse ka rumaysan wuxuu yidhi waxa weeye ninkii dhahaa anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun ka dhegaysan mayna taakiida waan ku socodsiinaynaa maxaa yeele khiyaamadii baa badatay ammaanadii baa yaraatay taana waa lagaga jawaabay calaa kulli xaal masalada waa masale culus waxaan leenahay dadka dumarkooda furaya marka horeba aysan ku degdegin saddex dalqood inay ku furaan hadday ku furaanna gabadhi sidaa kaga quustaan iyosan culamada ole maana dhihin sheekow saddex baan islaamta ku furay bar qiil ma ii raadin kartaa oo xal ma ii raadin kartaa waa musiibada dee dadkeena haysata marka hore culamada la tashan mahayaan way degdegayaan markay degdegaanna qiil bay ole maanaya culamada inay qiil u raadiyaan waaya walow qaala hadduu dhao anti adigu aaliqun waxaad ku furan tahay alaaan saddex aw mase alaaan saddex ayaad ku furan tahay lisunnati oo sunno ah oo fasaraha oo fasaroo ku fasiro bitafriiqiha in luu kala geynayo saddexdii calaa aqraa'in aqraa' in luu kala geynayo saddex duhuri lam yuqbal laga aqbali maahayo arrinkaas ilaa miman yactaqidu qof ictiqaadsan mooya taxriima aljamci kulmintii inay xaaraan tahay saddexdii in la israaciy inay xaaraan tahay walasaxu muctamad waxa weeye annahu shaaniye yudayanu qofka in waxa weeye asagii diinkiisa laisu daynay in la daajinayo oo leeyahay adiga iyo rabbiga wuxuu idhi nin baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi saddex baan kugu furay ama saddex sunnahan kugu furay dabeetana wuxuu ku fasiray markii la yidhi gabadhaa saddexood ku furtay waxa wey way kaa fasaxanta ayaa wuxuu yidhi inaan hal mar israaciyo ugama jeedine waxaan uga jeeday saddex qur'i inay ku furmayso saddex duhuri duhuriga koowaad dalqad ka labaad dalqadii labaad ka saddexaad dalqadii saddexaad saasaan uga jeeday buui ninkan waxa wey waa saaxibu ta'wiil tawiilaad buu raadsanaya inay gabadhii ka furanto ma rabo arrinkaa horta laga yeeli maayo laga aqbali maayo xagga daahirka ilaa qof ictiqaadsan mooyaane inay xaaraan tahay saddexda in hee la jamciyo saddexda qod in la jamciyo in uu ictiqaadsan yahay mooyaane marka qofkaa waa laga yeelaya hadduu aaminsan yahay sida maalan qof xanafi ama maalikiah ama xambaliah sidaa yidhi dee madaahibta kale waxay qabaan saddexda in la jamciyo inay xaaraan tahay marka hadduu sidaa dhaho waxaan uga jeeday inaan aqraad u qaybiyo waa laga dhegaysanaya waaya sidii bayna noqonaysaa laakiin sida saxiixa ah wal asaxu kaa aan ka diidnay ee nidhi kaa yeeli mayno waan daajinayna waxaan adiga rabbiga ah ayay arrintan idinka dhexaysaa anagu daahir ahaan kaa yeeli mayno laakiin baatinan haddaad saaad sheegaysa ay tahay gabadhaadi xalaal bay ku noqonaysa waad soo ceshan kartaa waad soo ceshan kartaa marka yudayin waxaa loga jeedaa daahiran waxa wey laga dhegaysan mahay laakiin baatinan waa u xalaal hadduu run sheegayo walow qaala hadduu dhaho anta adigu daaliqun waad furantahay alaaan saddex waad ku furantahay oo amase alaaan saddex waad ku furantahay lisunati wa sunna fasaro ku fasiro bitafriiqa saddex dalqadood in lagu qaybinayo calaa aqra'in quriyaal saddex ah loo qaybinayo lam yuqbal laga yeeli maayo ilaa miman qof mooyaan yactaqidu ictiqaasan taxriim aljamci in la jamciyo saddex dalqadood inay xaaraan tahay wala sax muctamad waxa wey annahu yudayanu in la daajinayo wa yudayanu sidoo kale asagii rabbigii baa la isku daynayaa man qaala qofkii dhahaa anta adigu taaliqun waad furan tahay wa qaala dhahaa aradtu waxaan u jeeday in dakhalti haddaad gurigi gasho oo amase inshaaa zaydun shadiid hadduu doono waaya walow qaala hadduu dho nisaa'i dumarkaygu tawaaliqun way furan aw mase kulli imra'atin liya haweeney kastoo aan ii sugnaatay taaliqun way furan tahay oo waqaalu waxaan u jeeday bacdahunna barhkood fa saxiix muctamad waxaa annahu shaaniya laa yuqbal la aqbalayna daahiran sida daahirka la aqbalayna ilaa liqariinatin astaan inay jirta mooyaane wadalika musawarunka waxaa lagu suuranaya bian khaasamadu mid baa la dooday oo waqaalad waxay tihi tasawajta islaan kale aad guursatay oo faqaala wuxuu ihi kulli imra'atin lii haweeney kastoo ii sugnaatay taaliqan way furan tahay waqaala wuxuu ihi aradtu waxaan u jeeday marka ayada ah hayra almukhaasamati tii eh, aan la doodayey hayra almukhaasamati tii la doodaysay mid aan ahayn baan u jeeday wuxuu idhi nin baa wuxuu ihi xaaskiisa ku idhi waad iga furantahay dabeetana wuxuu idhi waxaan oga jeeday haddaad gurigaa gasho waad furantahay ama zayd hadduu doono waad furantahay horta daahiran laga yeeli maayo maxaa yeeley lafdiga wuu jazmiyey anti aaliqun waad furan tahay buui tacliiqiina muuna ku dhawaaqin shardigan uu sheegay muusan ku dhawaaqin marka daahiran horta laga dhegaysan maayo laakiin yudayan tadyiinka hadda aan sheegaynay ayaa lagula dhaqmaya waxaa la leeyahay horta daahiran gabadhani waa kaa xaaraan laakiin haddii aad run sheegayso baainan adiga rabbiga laakiin hadday maxkamad noqoto lagaa yeeli maayo waaya taasi waa taa nin baa wuxuu idhi kale dumarkayga oo idil dhowr dumar uu qabay way wada furan yihiin ama haweeney kasta oo aan qabo wayga furanta dabeetana wuxuu ihi waxaan uga jeeday dumarkii barh ka mid ah inaan furo hadda marka or wuxuu nisaa'ii dumarkaygu dawaaliq way furan yihin ama haweeney kasta oon qabo way furantay buui dabeetana wuxu uhi bar ka midaan ah uga jeeday kaana sida muctamadka ah daahiran laga yeeli maayo maxaa yeele waxaa isdiidaya inuu dhaho nisaa'ii dumarkayga inuu dhaho waxaan uga jeeday dumarkii bar ka mid a ah, mid ka midaan ah uga jeeday ama u dhaho kulla mara'atin lii haweeney kastaan furay oon leeha oon qabo dabeetana u dhaho mid ka midaan uga jeeday taa horta hadalkiisa daahiran ma tusinaya saa ka yeeli mayno laakiin hadday qarino jirto hadalkiisa xoojinaysa astaan hadday jirto waan ka dhegaysanayna tusaale ahaan dumarkiisii mid ka ah la dooday oo waxay tidhi gabadh baad guursatay dabeetana wuxuu idhi haweenay kasta oo aan qabo wayga furanta dabeetana waxaa idhi dumarkaaguu kaa wada furan yahay wuxuu gabadhan ila doodaysa keyrkeed un baan ujeeday haddii aan gabadh kala qabo wayga furanta aan ujeedee tan ila doodaysa inaan fura uma jeedo marka hadalkaasi waa hadal macquula marka meeshu ka dhihi lahaa gabadh kale haddii ay jirto adiga aan ahayn way iga furantay wuxuu yidhi gabadh kasta oon qabo way iga furanta marka taa macnaheed waxa weeye tan iyo tu kaleba hadday jirto labada way furay marka asaga wuxuu yidhi waxaan oga jeeday tan ila doodaysa mooye mid kale hadday jirto way iga furanta marka tii uu la dooday ka furan mayso maxaa yeel khariiraan meesha taalla wallahu tacaala aclam wasala allah wasalam